bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulawacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa axad waana maalinta ugu dambeysa sanadka labada kun saddex labaatanka kow iyo soddonka saaxiibada barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa ciyaaraha duurida caddakulmi magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta arsenal ayaa la ciyaari doontaa ee caawa ama galabka shanta galabnimo waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham arsenal labadii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen dhibcaha ay luminaya markaba waxay doonayaan inay markaa guuleystaan ee kulmada aweyga loo yaqaan ama kulmada banaanka sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa sboorishaygoona waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta barmouth waa kulan kaleet oo aad iyo aad u xiiso badan sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa dhegaystayaal kooxda kubadda cagta ma united xalay guuldaro aad iyo aad u qarar badan ayaa dusha loo saariyay laba gool iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta nottingham forest ayaana garaacday sidoo kale waxaanu eegi doonaa chelsea saddex gool iyo labo ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta loton col belmer ayaa laga yaaban yahay ciyaaryahankaasi daadayar sidoo kaleeto koox kubadda cagta mancity iyaguna laba gool ay ku garaaceen sheffield united halka wolvesna ay guuldaro dushu saariyeen kooxda kubadda cagta everton dhanka talyaaniga aynu eegi doonaa sanadkan kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laga yaabaya halina waxay garaaceen kooxda kubadda cagta roma milan iyaguna waxay garaaceen kooxda kubadda cagta sasulu waynu eegi doonaa dhegeystayaal ronaldo xilay xalay isaga shabaqayo taabtay waxaana uu noqday sanadkan kan ugu goolasha badan sii dhamaanaya suuqa kaliibsiga ayaan ka marnay dhegeystayaal ku soo dhawaada ah barnaamijkeenii ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aanu ku bilaabnana dhegeystayaal barnaamijkeeni ciyaaraha doorida cadda kulmi magaalada muqdisho caawa kulamo badan ayaa jira arsenal waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta fulham waxayna dooneysaa in kulanka ay guul gaaraan haddaba kooxda kubadda cagta ganars markaynu eegno saddexdii kulan ay ugu dambeysay oo ay ciyaareen hal kulan keliya ayay badiyeen iyagoo shantii kulan ugu dambeysay xataa laba kulan la garaacay laba kulan ay badiyeen laba kulan ama saddex kulanna ah ay dhibco lumiyeen laba kulan waa la garaacay hal kulanna barbar ayay galeen waxayna booqanayaan garoonka fulham united ama fulham ay ku ciyaarto waana kooxda kubadda cagta fulham garoonkooda groven cottage stadium michael arteta iyo weliba marco silva ayaa iswajahaya arsenal markii ugu dambeysay xil ciyaareedkan eh, lix iyo labaatankii agosto kulanka eh, garoonkooda imarati stadium ayay kusoo dhaweeyeen kulankaasina laba gool laba gool ay ku dhamaaday gool koowaad waxaa bilaabay anri bareera kadib okaisaka uu golgolaad ah idoad inkatia toddobaatan labo daqiiqo u saariyay ugu dambeyntiina ciyaaryahanka lagu magacaabo jo balhinaha ayaa dabcan goolka barbaraha keenay xataa iyagoo ridkaar qaatay ay barbarahii ka qaateen ama dhibcihii ka qaateen arsenal kulankii ugu dambeeyey haddaba markaynu eegno eh, arsenal waxaa ka maqnaan doonaa ninka lagu magacaabo thomas bartey tomayusu sidoo kale julian timber ninka lagu magacaabo fabio vera dhammaan ciyaaryahanadaasi way seegi doonaan kulanka ma ciyaari doonaan sida wararka ay sheegayaan Eh, markiinu eegno kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo arsenal waxay dooneysaa laakiin kulankaayna guul gaaran wadada guulaha ay kusoo laabtaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta ee eh, gandris kulanka wuxuu yahay kulan markaasi muhiima waxaa laakiin dhanka fulham ka maqnaan doona ciyaaryaanka william ayaa la rajeynaya inuu ka maqnaada laakiin ninka lagu magacaabo rawl jamanes ayaa soo laaban doona haddaba rawl jamanes waa ciyaaryahan aad aad u khatar badan waana mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan marka labadii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray dabcan ama saddexdii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray wuxuu dhaliyey saddex gool marka ciyaaryahankan caadi ma ah nortan laba gool ka dhaliyey westhamna hal gool ayuu ka dhaliyey marka ciyaaryahankan xilli ciyaareedka markaynu eegno afar gool ayuu siiyey dhammaan tartamadoodil kooxda kubadda cagta ee fulham ninka loogu magacaabo reol jamanese halka laakiin sidoo kale ninka lagu magacaabo adama trare oo kulanka ka maqnaan doono haddaba kulankii ugu dambeeyey laakiin barmouth ayaa garaacday kooxda kubadda cagta fulham marka waynu arki doonaa haddii kulanka ay guuldaro dusha ay u saari doonaan haddaba fulham markaynu eegno kulankii ugu dambeeyey oo garoonkooda lagu ciyaaro waxay la ciyaartay kubadda cagta baalley laba gool ay lagu garaacay kulankii kasii dambeeyeyna waxay garoonkooda kusoo dhaweeyeen westham laakiin shan gool ay ku garaaceen koox kubadda cagta westham marka raawal jamanes william iyo weliba ciyaaryahaanada kale sida ciidaanka loo magacaabo harry wilson iyo finishas ayaana goolasha ka kala dheliyay haddaba kooxda fulham markaynu eegno waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo ciyaaryahaano aada iyo aad u khatar badan ay haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo ninka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo andre barera sidoo kale alix wobi balhiina sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo bobi royd sidoo kaleeta ciyaaryahaanada sida belando leno ayaa dhan ka doona leno waa ciyaaryahaan aada u khatar badan marka ciyaaryahankan isagana waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham arsenal waxay ku ciyaari karayaan iyaguna shaxdan markii ugu dambeysana arsenal westham ayaa garaacday laba gooli hal garoonkooda ayaana lagu garaacay kooxda ganars meel kale arteta wuxuu ka ciyaari karayaa shaxdan markaa david raya ayaa lagu soo bilaabi doonaa halka zinshenko iyo gabriel iyo william saliba iyo white ay ciyaari doonaan difaaca halka sidoo kaleetna kulanka lagu soo bilaabi doona k havertz kulankii ugu dambeeyey maqnaa oo xanuun yar ku seegay halka laakiin digl rice iyo martin odigado ay ciyaari doonaan martinelli iyo gabriel jesus iyo bukayo saka ayaana kulankan lagu soo bilaabi doonaa haddaba bukayo saka markaynu eegno xilli ciyaareedkan dhanka brimier leaga oo ay ka jaban tahay sababtay tahay goodalintiisii aad yaday u lidataa shan gool ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan bukayo saaga marka sidoo kaleeto gabriel jesus isaguna xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga waxa uu dhaliyay saddex gool sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo martinelli isaguna xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga keliya laba gool ayuu dhaliyay waana sababta arsenal weeryahanadooda xilli ciyaareedkan ay ka jaban tahay ama markaynu eegno ciyaaryahanada garbaha u ciyaara xataa kabtanka koox cagta arsenal ninka lagu magacaabo martin odigad xilli ciyaareedkan lixiyo toban kulan horyaalka berweligu ciyaaray afar gool ayuu dhaliyay marka isagoo xilli ciyaareedkii horena shan gool horyaalka bermelig u dhaliyay todoba goolna uu caawiyay marka waxaad arkaysaa in sanadkan ay ka jaban tahay dhamaan ciyaaryahaanada kooxda arsenal waryahanadooda marka tarasaadoo kale isagu saddex gool ayuu dhaliyey marka waana sababta arsenal sanadkan looga cabsano laleeyahay kuma guuleysan karayaan horyaalka bermeliga ilaa iyo ay ku guuleystaan Eh, ama ay gacanta ku digaan weryahaan oo weeraan shan gool ama ah, weryahaano markaa labaatan gool iyo soddon gool dhalin karaya haddaba inkatiya iyo weliba saaka ayaan ugu goolasho badan xilli arsenal bay gool ayay haystaan horyaalka markaa waan arki doonaa haddii kooxda arsenal ay wacdaradoodii ay la soo laaban doonaan marka michael arteta wuxuu leeyahay sanadkan iyo sanadkii hore aad iyad ayaan u liidanaa waxaana aaminsanahay uu leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal in sanadkan ay wax badan ay qabsan karayaan laakiin rajo badan ayaan qabaa uu leeyahay kulankii ugu dambeeyeyna westerham ayaa guuldaro xanuun badan ayay kasoo gaartay marka arsenal waxaa leeyahay weli sidii loo baahnaa maaha haddaba arsenal kulamo shuba ayaa kusoo wajahaan ama kulamo aad iyo u adag ayaa kusoo wajahaan hadii caawa ama galabka haddii dhibculumyaan waxay ka dhigan tahay in kulanka soo socda ay la ciyaari doonaan eh, liverpool eh, markaynu eegno f a cabka kadibna crystal palace ay la ciyaari doonaan kadibna nottingham forest ay la ciyaari doonaan kadibna liverpool marka waa inay badiyaan kulanka eh, lagu magacaabo fulham ay galabka la ciyaari doonaan markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta arsenal garoonkan garaven cottage ay soo booqdaan waxay ahayd xilli ciyaareedkii hore marka arsenal waxay ahayd taariikhda labaiyo tobanka maaj saddex gool ayaana lagu garaacay kooxda kubadda cagta fulham gabriel ayaana kooxdan aada ugu jecel waana gabrielka difaaca ah halka martineli iyo weliba tarasad waa martineli iyo weliba ninka lagu magacaabo odigaad ay iyaguna gool ka dhaliyeen laakiin tarasad xataa uu jecelyaha kooxdan oo markii ugu dambeysay garoonkan uu yimid saddex gool ayuu ku caawiyey marka tarasaad nooca yaryahaan cajiibsan oo aad i aad u khatar badan haddaba kabtanka ayaana ka waramay waa martin odigaad wuxuu leeyahay waa inaynu aynu badinaa kulan walba sababtee ta waxaad koox kubadda cagta mancity iyo liverpool iyo astonvilla inay yihiin kow aad aad u badan marka arsenal hadda kaalinta afaraad ayaa loo soo tuuray marka hadii la garacan waxay ka dhigan tahay in mancity iyo astonvilla iyo liverpool ay ka horeen doonaan marka kooxdii loo saadaalinayay ama kooxdii eh, xil ciyaareedkan lagu naaneysayay maroodiga ee eh, saarangeedka oo la leeyahay sanadkan arsenal way ku guuleysan karayaan horyaalka rajadoodii way sii dhiciifi doonta ayaa leeyahay haddii kulanka arsenal guuldaro kala kulanto kooxda kubadda cagta fulham kulanka ee caawa ka dhici doona ama kulanka galabta kow iyo tobanka saac ee la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta fulham somos haddaynu eegnana dhegeystayaal eh, dhanka kaalana kooxda kubadda cagta sports iyagana xilli ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta bermouth kulan xiise badan waxaa lagu ciyaari doona garoonka tottenham hosby stadium marka waxaa iswajahaya bermouth oo xilli ciyaareed cajiib badan qaadaneysa iyo weliba ninka lagu magacaabo eh, tottenham oo angabusto goglo tobabaraha kooxda cagta sports haddaba markaynu eegno sports markii ugu dambeysay ee la ciyaarta kooxda cagta bermouth waxay ahayd lixi labaatanka agosto markaasina laba gool ay kusoo garaaceen kooxda kubadda cagta bermouth marka laakiin markii ugu dambeysay bermouth ay soo booqato garoonka sport stadium waxay ahayd shan iyo tobankii abriil xilli ciyaareedkii hore marka markaasina saddex gool iyo labo ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo tutterham hosba laakiin markaynu eegno tutterham shantii kun ugu dambeysay oo ay ciyaareen horyaalka brmer leaga waxay badiyeen saddex kulan labo kulanna barbare ayay galeen oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta spolis ay u baahan tahay inay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta bernemouth haddaba spolis waxay ka mid tahay kooxaha xil ciyaareedkan dhaawacyada ugu badan soo gaaray ninka lagu magacaabo evan beresig ayaa ka maqnaan doona james madison oo ah ciyaaryahanka ugu khatarta badan ama mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta spolis ayaa ka maqnaan doona marka james waa ciyaaryahan cajiib badan xil ciyaareedkan wuxuu uu dhaliyey shan gool waxa uu caawiyaa dhehe shan gool waxaana uu dhaliyey saddex gool marka ciyaaryahankan toddoba gool ayuu ku dhug leeyahay koo toban kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray waxaana loo doortay mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu wanaagsaneyd eh, ama mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee bilaha markii la eego marka mendison wuu ka maqnaan doonaa xataa bentecore ka maqnaan doona waxa uu soo laaban doonaa februari markii la gaaro sidoo kaleeto benzuma isaguna lidkaale ayuu ku maqan yahay oo ganaax sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo christian romero isagu februayo ayuu imaan doonaa sidoo kaleetana solomon oo ciyaaryahaan cajiibsan isagana wuxuu imaan doonaa februayo markii la gaaro halka kooxda kubadda cagta barmouthna eh, iyaguna sidoo kaleetana ciyaaryahaano muhiima ay ka maqnaan doonaan sida ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo eh, t adamis oo tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta barmouth uusan wax markaa dabcan uusan u ciyaarin sidoo kaleeto hame torero ayaa kamid ah ciyaaryahanada ka maqnaan doona markaynu eegno kooxa kubadda cagta barmouth ee shantii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen horyaalka brmer leaga waa kooxda dhibcaha ugu badan heshay shantii kulan ugu dambeysay xataa liverpool mancity iyo astonvilla iyo arsenal maysan helin shantii kulan ugu dambeysay inta ay heshay kooxda kubadda cagta ee barmouth barmouth shantii kulan ugu dambeysay horyaalka brmer leaga oo ay ciyaareen afar kulan ka mid ah ayay badiyeen hal kulanna barbar ayay galeen shan iyo labaatan dhibcood ayay ay badiyaana waxay isku dhibcood noqon doonaan kooxda kubadda cagta jelsia siddeed iyo ay leedahay xataa waxaa kulan ayaa baaqi u ahaan doona kooxda kubadda cagta barnworth haddii ay dhibcaha marka ay ka qaataan eh, sports haddaba markaynu eegno eh, kooxda eh, barmouth waxaa jira ciyaaryahaan aada u khatar badan xilli ciyaareedkan xataa ka mid ah u tarsamaya gool arinta horyaalka bremeliga waana ninka lagu magacaabo solanke marka solanke aad iy aad ay u khatar badan yahay kow iyo labaatan kulan xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga oo ciyaaray waa sideed kulan oo ciyaaray horyaalka bermeliga labaiy toban gool ayuu dhaliyey marka haddii caawana laba gool ku turto ama saddex gool ku turto inuu ka sarmarayaa ama haddii laba gool uu dhaliyo waxa uu la sameyn doonaa haalan oo afar gool horyaalka bermeliga dhaliyey halka sidoo kaleetana haddii uu saddex goolna ku turtana uu dabcan ciyaaryahaankan uu gooldhalinta horyaalka uu gacanta ku dhigi doono markaas holank waa ciyaaryahan aad aad u cajiibsan xil ciyaareed qurux badan ayuuna ku qaadanaya sidoo kaleetana markaynu eegnana kooxda spolis markii ugu dambeysana waxay barbaro waxa ay guuldaro xanuun badan kala kulmeen kooxda brighton haddaba richardson iyo weliba ninka lagu magacaabo bernardo johnson iyo weliba ninka magacaabo hominson iyo golofiski ayaa lagu soo bilaabi doonaa shaxda bebesar iyo hobog halka sidoo kaleetana odoga iyo ben davis iyo emerson royal iyo bedroborow iyo ninka loo magacaabo fikariyo golhayaha kulanka lagu soo bilaabi doono marka kulan cajiib ah ayaa ku dhexmari doona sports weliba kooxda kubadda cagta bermus garoonka sports stadium dhegeystayaal haddiinu eegnana kulamadii la ciyaaray ee horyaalka bermer liga kooxda kubadda cagta ma united ayaa guuldaro aad iyo aad waxnuu badan kala kulantay kooxda kubadda cagta northern forest marka manchester waxaa leeyahay waxay garaaceen toddobaadkii hore kooxda kubadda cagta astafilla oo horyaalka bermer liga kamid ah kooxaha ugu badan dhibcaha ugu badan heshay xil ciyaareedkan laakiin markaynu eegnana waxa ay dabcan kulanka ama dhibco ay kooxda kubadda cagta northingham forest marka manchester waxaa leeyahay sanadka marba waasi mar way guuldareysanayaan marna way guuleysanayaan hadaba kulanka nottingham forest marka nottingham forest inaba caadi maaha nuno sprinto santos waa tababar aada aada u khatar badan labadii kun ugu dambeysana ama saddexdii kun ugu dambeysana uu layliyo kooxda nottingham forest laba gool ayuu laba guul ayuu gaaray oo newcastle wuxuu garaacay manchester waa laba kooxood aada u khatar badan haddana ninka lagu magacaabo nuno sprinto santos kulanka cajiib ayaa waxa uu soo bandhigay eh, ciyaaryahaan innabaanan caadi ahayn sida ciidaanka lagu magacaabo alanga sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo eh, gaby white marka sidoo kaleeto garis wood iyo danilo ciyaaryahaan aada u khatar badnaad haddaba gool kowaad eh, nottingham forest ayaa bilowday kadibna marcus rashford garnacho ayaana goolkaasi ka caawiyay toddobaatan daqiiqo kadibna ninka lagu magacaabo gibis ayaa goolka laba dhaliyey waxaana ka caawiyey ninka lagu magacaabo anton elanga oo ah ciyaaryahaankii hore kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan aada u khatar badan xil ciyaareedkan bermeliga toban gool ayuu ku lug leeyahay lix gool oo bermeliga ayuu caawiyey manajer ciyaaryahaan manchester united ah oo xil ciyaareedkan lix gool bermeliga caawiyey marka waa sababta la leeyahay sababta ay u fasaxeen ciyaaryahaankan dahabiga ah. marka ciyaaryahaankan lix gool lix gool ayuu caawiyey halka afar goolna uu dhaliyay marka toban gool ayuu ku lug leeyahay labaatan kulan horyaalka bermeliga oo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo nottenham forest haddaba ninka lagu magacaabo bruno fernandes waxaa weyaan xil ciyaareedkan aadda ugu jaban tahay haddaba bruno fernandes waxaad arkeysaa xil ciyaareedkan horyaalka brimier leaga markii ugu dambeysay uu gool laliyo waxay ahayd kulankii kooxda kubada cagta eman united ay la ciyaareysa kooxda kubadda cagta galatasaray ayaa ugu dambeysay inuu gool laliyo sidoo kaleetana inuu horyaal uu dhaliyo gool waa waxaa ugu dambeysay kulankii fulham afartii november marka eh, wareega koo iyo tobanaad horyaalka bermeliga eh, marka markaas ayaa ugu dambeysay xilli dambe bruer fernandes uu sagaashan daqiiqo lagu daray daqiiqadaha dheeriga ah ayuu goolka gusha ka dhaliyay kooxda kubadda cagta fulham marka eh, kulamo badan ayuu goolla-aan yahay ninka lagu magacaabo bruno fernandes bruno wxil ciyaareedkan saddex gool keliya horyaalka brmeliga ayuu dhaliyay sagaal iyo toban kulan horyaalka brmeliga oo ciyaaray dhammaan tartamada oo idinla xil ciyaareedkan shan gool keliya ayuu dhaliyey shan goolna waa wacaawiyey marka bruno xil ciyaareedkan aadeed ay uga jaban tahay xataa markaad eegto ninka loo magacaabo marcus rashford xil ciyaareedkii hore wuxuu ahaa xil ciyaareedkiisii ugu khatarta badnaa sagaal gool ayuu dhaliyey soddon goolno waa sagaal gool ayuu caawiyey soddon goolna uu dhaliyey marka kontan lix kulan xil ciyaareedkii hore xataa brimier league markaad eegto toddobiiy toban gool igu dhaliyay shan uu caawiyey soddon shan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda aagta ee lagu magacaabo ma united laakiin xil ciyaareedkan horyaalka brimier leaga shan gool ayuu kulug leeyahay sagaaliyo kulan uu ciyaaray marka rush xil ciyaareedkan aad yaad ay ugu jabantahay ayaa leeyahay sanadkanna sanad xun ayay u tahay kooxda kubadda cagta ma united haddaba waxaa leeyahay sanadkan kooxda kubadda cagta manchester united waxaa la garaacay wax ka badan ama in ka badan labaatan kulan marka waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan guuldarooyin aad aad u qaraar badan ayaa dusha loo saariyey marka manchester united xataa markaad eegto xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga waxay kamid tahay kooxaha guuldarada ugu badan dusha loo saariyey marka sagaal kulan ayaa la garaacay marka waxaad arkaysaa xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta sheffield united waxaa la garaacay shan iyo toban jeer bally waxaa la garaacay xilli ciyaareedkan shan iyo toban jeer ee kooxda kubadda cagta loton labaiy jeer ayaa la garaacay everton toban jeer ayaa la garaacay branford toban jeer northam forest toban jeer fulham toban jeer ayaa la garaacay xil ciyaareedkan halka crystal bal sagaal jeer la garaacay bermus todoba jeer la garaacay sideed jeerna la garaacay kooxda wolfis halka sideed jeerna la garaacay chelsea marka manunite xil ciyaareedkan sagaal jeer ayaa la garaacay taa oo ka dhigan in ay ka tahay kooxaha ugu badan xil ciyaareedkan la garaacay marka Eh, marka waxa weyaan sanadkan waxaad arkeysaa kooxda liverpool oo kale hal jeer ayaa la garaacay astonvilla afar kun ayaa la garaacay astonvilla saddex jeer ayaa la garaacay macity arsenal saddex jeer sporis shan jeer westham lix jeer unitedna sagaal jeer marka xil ciyaareedkan xataa united kulamada aweega aadaeday ugu dhiban manchester toban kulan ay ku ciyaareen kulamada banaanka ah waxaa la garaacay shan jeer keliya hal kulan keliya afar kulan ayay badiyeen hal kulan barbar ayay galeen xil ciyaareedkan kulmada banaanka ama kulmada aweyga loo yaqaano marka manchester united xil ciyaareed xun ayay ku qaadanayaan markaad eegto tobabaratan haag wuxuu leeyahay eh, manchester united xil ciyaareedkan ma jirto koox sida manchester ah oo ciyaaryahaanada ugu badan ay ka dhaawacan marka wuxuu dabcan uu leeyahay ninka lagu magacaabo tanhaag ciyaaryahano badan ayaa naga dhaawacan haddii aynoo joogi lahayna wax badan aynu qabsan lahayn ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo erig tanhaag tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancityn iyaguna waa ay guuleysay laba gool ee ku garaaceen kooxda cagta sheffield united manchester waxay noqdeen kooxda guuleysta taariikhda shan koob ku guuleysata ama xilli ciyaareed ma jirto koox bermelig ka ciyaarta ama koox england ah oo ku guuleystay shan koob marka beb guardiola waa sababta uu yahay tababaraha ugu wanaagsan dunida marka bremeliga f a kabka karebremeliga eh, f a kabka ay ku guuleystay wuxuu ku guuleystay jabanes liga wuxuu ku guuleystay subarkaabka wuxuu ku guuleystay clubwal kaabka marka ninka caadi maaha rudrina aadaed ayaa loo amaanaya goolka koowaad isaga ayaa dhaliyay filfordin ayaana ka caawiyey goolka labaadna waxaa dhaliyay magacaabo julian alfares isla filfordin ayaa ka caawiyay marka fordin waa ciyaaryahaan aad iyo aada u khatar badan isagana xil ciyaareedkan horyaalka brmeliga shan gool ayuu dhaliyey shan goolna waa wacaawiye dhammaan tartamada oo idinla sagaal gool ayuu dhaliyey todoba goolna waa wacaawiye marka filfodin waa ciyaaryahaan isagana aad i aad u khatar badan moncity haddaba way soo dhawaatay waxayna ka mid tahay kooxaa sanadkan mar way ku guuleysan karn horyaalka brmeliga sababtay tahay hadda afartan ayay leedahay marka eh, laba dhibcood keliya laga sareeca marka liverpool haddii ay dhibcolomiyaan fursad fiican ay u tahay koox kubadda cagta kaalin saddexaad ayay ku jirta astonvilla eh, waxay dabcan laba dhibcood ka dambeeyaan astonvilla iyo weliba liverpool marka arsenalna waxaa loo tuuray kaalinta afaraad horyaalka brmer leaga marka sanadkan horyaalka brmer leaga aad iy aad ay u xiisa badan yahay kooxda chelsena iyaguna way guuleysteen saddex gool iyo laba gool ay ku garaaceen waxaa aad aad loo ammaanaya ciiryaanka daadeer col balmer lagu magacaabo ciiryaankan waa ciiryahan aad aad u khatar badan marka col balmer wuxuu ka mid yahay ciiryahanada xil ciyaareedkan aadka u wacdareenaya ciiryahankan col balmer la yiraahdo waa ciiryahan aad aad u cajiibsan waa koo iyo labaatan jir waxa uu dhashay lixdii may labada marka ciiryahankan ayaa xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta masiti laga soo qaatay oo chelsea ayaa soo qaadatay afartan iyo milyan ayuu qiimahaan ku fadhiyaa laakiin markaad eegto ciyaaryahaankan xataa ciyaaryahaanada boqolka milyan laga soo bixiyo waa ka taya fiican yahay waa ka khatar badan yahay ciyaareedkan dhammaan tartamada oo idil xil ciyaareedkan ninka loo magacaabo coal balmer sideed gool ayuu dhaliyay lix goolna wuu caawiyey sidoo kaleetana horyaalka bermeliga markaad eegto afar gool ayuu caawiyey sideed goolna wuu dhaliyey lix iyo toban kulan xil ciyaareedkan uu u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee chelsea marka ciyaaryahaankan dahabiga ah waxaa leeyahay chelsea waxaay la soo saxiixdeen ciyaaryahaankan colbelmer marka ciyaaryahaan aad u khatar badan ninka lagu magacaabo madweke ee goolka labaad dhaliyey colbelmer ayaana ka caawiyey kii saddexaadna nicolas jackson ayaa ka caawiyey cool marka cool inaba caadi ma goolkii saddexaad waa gool wuxuu ahaa aad aad u khatar badnaa oo xataa la wareystay oo ninka lagu magacaabo loton ton u ciyaara goolhayaha marka la wareystay kadibna difaacyadii lagu daray marka holbaan mara xil ciyaareed aad aad u khatar badan ayuu ku qaadanay haddaba chelsea eh, markan waxaad dareemaysaa in wadada guulaha ay kusoo laabteen labadii kun ugu dambeysay horyaalka bermeliga ay ciyaareen waxa ay dabcan ay weyn badiyeen labada kulanba marka chelsea shantii kun ugu dambeysay saddex kulan horyaalka bermeliga ay badiyeen marka sanadkii xumaa chelseayana gabagabada waxay kusoo xireen guul marka chelsea sanadka labada kun saddex iyo labaatanka wuxuu ahaa sanadkoodii ugu xumaa taariikhda markaad eegto marka waynu arki doonaa hadii sanadka labada kun ay aad iyo aad u khatar badnaan doonaan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkeeni ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddiinu eegna dhegeystayaal ee wararka kale ku saabsan kooxda kubadda cagta chelsia kooxda kubadda cagta chelsea waxaynu ognahay inay garaacdo kooxda kubadda cagta luton ulusha bujentino ayaana ku adkeysanaya inuusan wadi doonin isku iskubedelka kooxdiisa iyadoon christopher inkunku oo kursiga kaadka ku bilaabay kulankii ay ka badiyaan kooxda kubadda cagta luton lagu magacaabo haddaba chelseaya ah ayaa saddex gool laba gool eh, waxay kaga badiyeen kooxda loton kulan ka tirsan brmeleague waxaana kaedka uu dhigay eh, xidiga dhowaan dhaawac ka soo laabtay ninka lagu magacaabo christopher inkunku christopher inkunku oo si fiican ku bilowday noloshiisa chelseaa ah, ayaa la filayay inuu ku bilowdo kulanka laakiin waxa uu fadhiistay kursiga keedka brushi bujentino la weydiiyey sababta uu keedka u dhigay christopher inkunku ayuu yidhi waxaan u malaynayaa inay tahay in aan maamulo ciyaaryahaanka xidiga christopher inkunku ayaa ka soo laabtay dhaawac oo ugu maqnaa kooxdiisa tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore waxaana murushi bujentina uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan weli sidii loo baahnaa uusan ahayn uuna u baahan yahay si tartiib tartiib ah in uu dawcan kooxda kubadda cagta ee chelsea uula qabsado dhan kaleetan haddiinu eegnana tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ninka lagu magacaabo rig tanhaag ayaa waxa uu ka hadlay sababta ka dambeysa in xiddiga kooxda kubadda cagta manchester united ninka lagu magacaabo rasmus hujilan uusan ciyaarin hadaba xidiga weerarka uga ciyaara koox kubadda cagta manchester united rasmi switzerland ayaa siigay kulanka nottingham forest kulan ka premier leaga xidigan xagaagan kusoo biiray kooxda ayaa ka maqan gebi ahaanba kulankii ama ka maqnaa kulankii eh, kooxda kubadda cagta nottingham forest ee ku garaacda kooxda kubadda cagta manchester ma awood uu ku bilowday xitaa keedka ayuuna sii raaciyay marka rasmus switzerland ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay kooxda kubadda cagta manchester united horyaalka premier leaga kulankii aston villa ee bartamaha ee eh, toddobaadkii hore laakiin xanuunka ayaa war xun u ah kooxda kubadda cagta manchester united oo tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united wuxuu doonayaa in uu dabcan horyaalka brimier leaga ciyaaryahaankan uu ka wacdareey laakiin tababaraha ayaaba hadda laga cabsi qabaaba in gebi ahaanba la ceeriyo maadaama kooxda kubadda cagta manchester united sanadkan ayna ku guda jirno guuldarooyinkii ugu badnaa ay kala kulmeen kooxaha haddaba markaynu eegno xil ciyaareedkan waxaa jira ciyaaryahaano wanaagsan iyo ciyaaryahanana wanaagsan marka waxaa lasoo saaray shaxda ugu xun horyaalka bermeliga hadaba xil ciyaareedkan ayaa maraya meel xiise leh iyada kooxaha kala duwan ee qaab ciyaareed ay soo bandhigeen qaarkoodna aysan ay yihiin kuwa xun haddaba xidigaha kala duwan ayaa xidigo kala duwan ayaa jira oo qaab ciyaareed qaarkood soo bandhigay kuwo kaleetana aysan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican haddaba kooxda ama kooxaha liverpool arsenal astonvilla ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiiba waxaana ay city kula tartamayaan horyaalka bermaliga man united iyo chelsea ayaa ku jira qaab ciyaareed aada u liita waxa ayna ku dhibaatoonayaan qaab ciyaareedkan waxaana soo saaray shaxda ugu xun ilaa ay haatan xil ciyaareedkan iyadoo oo la qiimeeyey xidigaha ku dhibaatooday qaab ciyaareed kooxooda kooxda chelsea iyo man united ayaana shaxdan ku leh xidigaha ugu badan waana saddex xidig ku leeyihiin hadaba kooxda barley wolfis fulham ayaana shaxda ku leh min hal xidig halka kooxda bremford shaxdan ay ku leedahay laba xidig haddaba shaxda ugu xun bremeliga markaynu eegno waxaa leeyahay mar koowaad waxaa golhaya noqday ninka lagu magacaabo mark faliken sidoo kaleetna sidoo kale ninka lagu magacaabo mathian colons ayaa kamid ah johny ayaa kamid ah eh, fotinha ayaa kamid ah ninka lagu magacaabo calvin besy ayaa kamid ah laakiin ciyaaryahanada la yaqaano waa ciyaaryahaanka sida moses kasedo oo laleeyahay ku fashilmay kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kale teniso fernandesna sidoo kale waxaa leeyahy ku fashilmay kooxda kubadda cagta chelsea inkastoo labadaba mustaqbal leeyihiin mont isagoo xataa ku fashilmay leeyahay antony sidoo kale ku fashilmay rasmus hajelan isaga sidoo kale uu ku fashilmay leeyahay kooxda kubadda cagta united inkastoo dhammaan ciyaaryahanadaasi wada mustaqbal leeyihiin wax badan ay samayn karayaan sidoo kaleeto makaylo mudrigi ayaa kamid ah xidigaha iyaguna sidoo kale ku fashilmay kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo ee chelsea haddaba chelsea waxaynu ognahay xil ciyaareedkan inay dabcan difaacoodii aad iyo aad u liito hadaba waxaana la aaminsan yahay kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo chelsea in difaac cusub ay soo gadan karayaan maadaama chelsea soddon gool laga dhaliyo horyaalka brimier league xil ciyaareedkan dhan kaletana haddaynu eegnan wararka suuqa kaliibsiga dhegeystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta barenford ninka lagu magacaabo thomas eh, frank ayaa fariin cusub u diray arsenaltaasi oo ku saabsan xiisaha ay u qabaan saxiixa ifantoni marka la gaaro suuqa januari oo maalinta keliya oo maalinta beriya ka dhiban tony ayaana lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto kooxda kubadda cagta ee brenford januari kadib markii uu dhammaystay ganaax siddeed bilood ah ee lagu soo rogay inuu jabiyey sharciga xiriirka kubadda cagta sidoo kaleetana qamaar u dhigtay haddaba waryahanka oo dhaliyay labaatan gool horyaalka bermaleega xilli ciyaareedkii hore ayaa lala xiriirinayay laba kooxood oo weyn sida arsenal iyo chelsea suuqa soo socda iyadoona dad badan ay dareemayaan in gandaris ay u baahan yihiin weerar cusub haddii ay doonayso inay xaqiijiyaan hanashada horyaalka bermeliga toney ayaa si maldahan u sheegay in arsenal noqon doonto kooxda uu ku biiri doona haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta bremford frank waxa uu dabcan waxaa la weydiiyay su-aal oo laga weydiiyey suurtagalnimada in intonia ku biiri karayo imaaratis ama kooxda arsenal wuxuu ma garanayo taasi waa inaad weydiisaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal inta aan ogahay ifan waa ciyaaryahaan brenforda eh, mana jiro wax dalab ah oo laga soo gudbiyey marka chelseaa ah. iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo arsenal ayaa doonaysa ciyaaryahaankan marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal aad yaday ugu baahan yihiin dhan kale tandenona la marayaa maalmihii ugu dambeeyey sanadka maanta ayaan ugu dambeeya iyadoo lasoo saaray xidigaha kala duwan ee tan iyo bilowga sanadkan golhayaha kooxda liverpool alison baker ayaa shabaqiisii laashaday kulamada ugu badan bermeliga ka alison ayaa shabaqiisii laashaday kulan oo horyaalka bermeliga sanadkan hadda sii dhammaanaya maanta ku eg ka haddaba waxaa ku xiga gulhayaha aston villa ninka lagu magacaabo emiliano martines kaasi oo shabaqaysiga ilaashaday labaiyo kulan ilaa saddex ilaa iyo haatana sanadka waxaa leeyahy marka labaiyo kulan ayuu shabaqiisii laashaday golahay david raya ayaa shabaqiisii laashaday labaiyo toban kulan isagana sidoo kale marka dhammaan golhayaasha ugu fiican ee bermeliga sanadkan waa alison oo lixi toban kulan ah oo labaiyo kulan david raya marka labaiyo kulan jordan bigfo kooiyo ayuu kooiy toban jeer ayuu shabaqaysii ilaashaday halka bernando leno isaguna toban jeer uu shabaqaysii ilaashaday marka sanadkan waa kooxaha doonaya yaryahaanada oo dabcan waa goolahayaasha ugu wanaagsan dhan kaletana diinogena kooxda tottenham ayaa wada hadallo kula jirta chelsia si ay u dhammaystiraan saxiixa xidiga qadka dhexe gonal galager tottenham ayaana doonaysa in goner galager ku xoojiso qadka dhexe qaybta dambe xilli ciyaareedkan sida ay sheegayaan wararka haatanba ee kasoo baxaya spolis ayaa wadahadallo waxay kula jirtaa ajilo siyaasi oo dhammaystirta saxiixa xidigan haddaba saxaafiga ah lagu magacaabo dimarsiow ayaa sheegaya in jalosiya iyo weliba tottenham ay ku jiraan wadahadallo si ay ugu heshiiyaan saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda jelsi ayaana lagu soo waramaya in xidigan gonal galgar ay ku qiimaysay lacagtan lixdan milyan marka kooxda kubadda cagta jelsina waxaa la aaminsan yahay inay diyaar u tahay inay gebi ahaanba iska fasaxaan ciyaaryahankan aadka u khatarta badan ugu dambaytiina dhegaystayaal haddiinu eegdana ah sanadka ka wuxuu sanad fiican u yahay ciyaaryaanka lagu magacaabo christiano ronaldo hadaba ronaldo sanadkan aynu ku guda jirno ama sanadkan maanta ku eg konton afar gool ayuu dhaliyey isagoo noqday ciyaaryahaanka ugu goolasha badan sanadkan waxaa ku xiga ninka lagu magacaabo harrikane oo isagu eh, bayer munig sidoo kaleetna sporis sidoo kale xulka wadanka england marka waxaa leeyahay ciyaaryaankan isagana innaba caadi maha konton laba gool ayuu dhaliyey ciyaaryahaanka saddexaad waa kilni mbabe wuxuu dhaliyay konton gool haalan konton gool ayuu dhaliyey markaa waa afarta ciyaaryahaan ee ugu goolasho badan dunida marka christian ronaldo oo koowaada ah, harri kane oo labaada ah, kilni mbabe oo saddexaada ah. sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo haalan oo afaraad ah dhanka kaleetana xaaladda kilni mbabe haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa diyaar u ah in dhowaan ay wadahadal toos ay la furato ciidaanka lagu magacaabo kilni mbabe klin baabe wuxuu ku faraxsan yahay in uu ku biiro kooxda kubadda cagta madrid waxaana uu shaaca ka qaaday yaradiisa ugu weena tahay ku kooxda kubadda cagta marangeyska marka waxaa la aaminsan yahay madaxweynaha eh, real madrid ayaa dhowaan waxaa leeyahay wuxuu u duuli doonaa magaalada faransa waa magaalada baariis ee dalka faransiiska marka halkaas ayuu doonayaa inuu kula kulmo ninka lagu magacaabo kilian imbabe imbabena wuxuu doonayaa riyadiisa inuu rumeeyo kuna biiro kooxda kubadda cagta marangeyska guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana nabadgala